alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii in sha allahu tacaala waxaa xalay muqadimada aynu ka qaadanay iyo hordhac oo bilow inoo ahaa kitaabkii ajruumiga ahaa sheekha qorayna xalay ayaynu horay u tilmaanay wa abu cabdillaahi maxamed binu daawuud asinhaajiyu ashahiir bibnu lajrumi sheekhaasi ayaa qoray baabkii ugu horreeyey ayaa sheekhu doonaya raximah llahu tacaala inuu bilaabo waa baabulkalaam insha allah waxaan isku dayi doonaa inaan soo khulaasayno baabkan ugu horeeye baabulkalaam sheekhu saddex masalo keliya uu kaga warramaya saddex masalo oo keliya ayaa uu kaga warramaya saddexdaa masalo almas'alaة اlأulى masalada ugu horeysa waa tacriif اlkalaam kalaamka tacriifkiisuu sheegaya almasalaة الthaaniya masalada labaad waa aqsaam اlkalaam kalaamku inta uu qaybsamo ayaa u tilmaamaya almasalaة الthaalitثa masalada saddexaad ee baabkan uu kaga warramaya waa dikru calaamaati aqsaam اlkalaam kitaabkay ku qoran tahay intuba kama baxana insha allah saddexdaa masalo keliya ayuu baabku ka warramaya waxaan in isku dayi doonaa rabtu darsi bidarsi cashirka in cashirka lagu xidho markaa baab kasta wuxuu ka warramaya ayaan insha alla sheegi doonaa masaa'ishiisu maba fara badna dhowr iyo konton masalo inuu ka warramo ayaa suuragal o dhammaantii inta laftiga nooga qoran markaynu eegno waxaynu nidhi baabkan ugu horeeya waxa uu ka warramayaa saddex masalo almasalatu lula waa tacriifu lkalaam kalaam maxaa la dhahdaa almasalatu athaaniya aqsaamu lkalaam kalaamku imisuu qaybsamaa almasalatu athaalitha masalada saddexaad dikru calaamaati aqsaami alkalaam kalaamku maadaama oo uu qaybsamay aqsaamtaa uu qaybsamay maxaa lagu kala garanaya saddexdaa masale keliyu ka warramaya wuxuu yidhi sheekhu alkalaamu kalaamkii huwa kalaamkii allafdu ay ayilmalfuudu ka lagu dhawaaqo weeyi lafdigaasoo almurakabu laysa saar saaray murakabkaasoo almufiidu faa'iideynaya bilwadci dhigmaal carbeed ku faa'iideynaya masaladii koowaad buu sheekhu doonaya inuu ka warramo oo kalaam maxaa la dhahdaa kalam waxaa la idhaahdaa isilaaxa kalaamka ayuu sheekhu inoo sheegay laakiin inoomuu sheegin xaggii luqada luqada waxaa la idhahdaa uu kooban yahe waxa uu tacriifka ugu fiican waxa weeye nudqun mufhimun nudqun waa dhawaq dhawaqaasoo mufhimun wax ku fahamsiinaya nudqun mufhimun weeyaan tacriifkiisu min xayu luqa markaynu ka eegno kalaamka xagga istilaaxa miyaa sheekha inoo sheegay isilaaxa waa majtamacat fiihi القيود alarbacatu alaatiyatu fi lmatni afartaa qaydee matniga ku qoran waxa laga helo ayaa kalaam la idhaahda waxa laga waayana kalaam lama idhaahdo afarta qayda ku qoran waa maxay an yakuuna lafdan waa inuu lafdi wa an yakuuna murakaban waa inuu murakab wa an yakuuna mufiidan waa inuu mufiid wa an yakuuna mawduucan waa inuu maxay yahay mid ku sugan waa inuu yahay waxa weeyaan dejitaan carabi ay u dejisay afartaa qayd waxaa laga helo ayaa la odhanaya waa kalaam naxwiya wixii laga waayaana ma aha kalaam naxwiya ma aha lafdi maxaa la dhahdaa inaad yasaantama fiican iyada lafteeda lafdi maxaa la dhahdaa lafdiga waxaa la dhahdaa xagga luqada waxba insha alla sheegi mayno oo kutubta ku arki doona waxaa la dhahdaa asawt lmushtamilu calى bacdi xuruufi اlhijaa'iya alatii tabtadiu min alalifi wa tantahi bilya waa sawt iyo dhawaq shamlisanayo oo wata xuruuftii alifbaataataada wax ka xuruuftii ka bilaabmi jirtay alif yana ku dhammaan jirtay wax kamida waa ina shaygani wato waa yahay kaasi ayaa la odhanayaa lafdi tusaale zayd dee xuruuftii alif baa taasada wax kamida ku sugan soo ma waxaa ku sugan azayu walyaau wadaalu soo ma markaa waa lafdi zayd waa lafdi murakabka maxaa la dhahdaa xagga luqada waxba sheegi mayno xagga istilaaxa waxaa la dhahdaa maa tarakaba min kelimatayn waa waxa laba kelmadood iyo wax ka fara badan iska saaran ayaa murakab la dhahdaa oo marka ugu horeyso ad lafdi heshid ha odhan kalaan baan hayaaye saddexda qaydee dambe ka dambayna waa inaad heshid lafdi maadaamaad heshay oo xuruuftii alifbataatada aad ka heshay haddana waa inaad u gudubtid shardiga ka dambeeya oo ah murakabnimo waa inuu laba kelmadood iyo wax ka badan sheegan iska saaran yahay qaydka saddexaad waa mufiid mufiidna maxaa la dhahdaa maa afaada faaidatan taama yaxsunu sukuutu lmutakalimi calayha waa waxa faa'iideeye faa'iido dhammaystiran oo qofka mutakalimka ah ee hadlayahay uu ku dul aamusi karo af soomaali ahaanna lagu soo dhaweeya waa waxa hee aanu ka dambeynin hee waa inaanan sii odhan karin ee hadalkaagu waa inu xasilo waa mufiidkuna waa ka oo kolkaan iyagan idhaahno zaidun qaa'imun horta waa lafdiga xuruuftii alifataatada waa laga helay soo waana murakab oo waxay iska saaran laba kelmadood iyo wax ka badan waana mufid oo waxaynu ka faa'iidaysanay ninka zaid la ydhaahdaa inuu istaagay hee ma si daba socoto wadciguna waa maxay wadciga culimadu labay ku fasiraan inuu wadcigan yahay wadci carabiya dhigmaal carbeed inuu yahay oo sheegan carabiya ayuu dejisay macnaan inuu tusiyo iyo maahe bilqasdi in lagu fasiro laakiin qowlka muctamadkaa ee raajixe jumhuur culamaa ay mareen waa in wadcigaasi lagu fasiro carabi dhigmaal carbeed intaa shay marka laga helo ayaa la odhanayaa kalaam baa la haya haddii intaa mid kamida la waayana kalaam lama hayo tusaalihiisii oo dhammaystiran alcilmu naaficun alcilmu naaficun waa kalaam naxwiya waayo waa lafdi oo waxa laga helay xuruuftii alifbataatada waa murakabo wuxuu iska saaran yahay laba kelmadood sooma waa mufiido waxaynu ka faa'iidaysanay he cilmigu inuu yahay mid naafica oo wax anfa oo wax tara waa wadci oo carabi waxay u dejisay he macnaha inuyna tusiyo saxiix walalah waa basiid bay la tahay tarkiibka aynu eegna sasaarka alkalaamu kalaamkii huwa kalaamkii allafdu ay ayilmalfuudu ka lagu dhawaaqo weeyi lafdigaasoo almurakabu laysa saarsaaro lafdigaa murakaa lagu dhawaaqay ee laysa saarsaaray oo almufiidu faa'iideynaya bilwadci dhigmaal carbeed wax ku faa'iideynaya markaa wadci waa jaariyo majruuro waxaynu ku tacalujinanaa mufiidkaynu ku tacalujinanaa jaariyo majruur tacaluq la ma joogsado kutubta dabaan ku gaari doonaaye kitaabkii xalay aan tilmaaminay nadmu qawaacid alcraab ayaan ku gaari doonaa insha alla laa budda liljari min atacaluqi bficli aw macnaahu naxw murtad jaariya majruurku tacaluq la-aan waxa weeyaan ma joogsado waa lagama maarmaan inuu tacaluq helo halkaa wuxuu kaga warramay culimai masladii koowaad oo ah tacriif lkalaam kalaam maxaa la ydhahdaa iminka waad haysataa masaladii labaad buu doonaya inuu gudagalo sheekhu xalay waxaynu soo qaadanay naxwe in la idhaahdo wixii ka warrama kelmadda aakhirkeega soo ma min xayu اlicraabi wاlbina dee sheekhu inuu icraab iyo binin inoo bilaabayahay sooma kalaan buu sheekhu doonay inuu inoo bilaabo sababtu naxwahaba waxaa loo adeegsanaya liana naxwa liqaamati lkalaam naxwaha sababta waxa weeyaan loo baranayaaba waa maxay waa in kalaamka la toosiyo sooma markaa kalaamkii da la doonaya in naxwaha lagu toosiyo waa laabudda horta in lasii barta wixii la toosinaya in la bartaa waa laabudda waa laabudda weeyaan masaladii labaad buu sheekhu gudagalo wuxuu yidhi wa aqsaamuhu ay wa ajzaauhu kalaamka qaybihiisu halaaatun saddex weeyi ismun ismi weeyi wa ficlun ficil weeyi wa xarfun xaraf weeyi xarafka oo jaaa yimid ay huwa xarafku limacnan macno darteed u yimiday masaladii labaadna waxay ahayd dikru aqsaami lkalaam soo ma kalaamku inta uu qaybsamaa ayuu doonaya sheekhu inuu sheego kalaamku wuxuu uqaybsamaa buu inagu yidhi saddex mid waxaa la idhahdaa ismi midna waxaa la idhahdaa ficil midna waxaa la idhahdaa xaraf saxiix waxay ka dhigan kalaamka carbeed intii uu ka koobnaaba sheekhu halkan uu ku ururiyey kelmad kastood ku hadashaa waa saddexdaa mid ka mid a waxaanaad ku hadlaysid ee af carabihi ama waa ismi uun ama waa ficil ama waa xaraf saddexdaa wax ka baxsani mama jiraba de saddexdaa wax ka baxsani ma jiro wax kastood ku dhawaaqdaa waa saddexdan mid ka mid a un markaa wuxuu yidhi aqsaamta uu qaybsamaa waa saddex mid ismi baa la dhahdaa haddaba ismi maxaa la dhahdaa inaad yar fahamtid baa fiicande ismi waxaa la dhahdaa shan arrimood bay culimmadu kaga waramaane waan yar du taagayna in yar laban baan ka sheegaynaa insha allah tacriifkiisaan sheegaynaa aqsaamtiisana waan sheegaynaa waa muhiim taas ismi xagga luqada waxaa lagu dhahdaa maa dalla calaa musamaahu wixii lagu magacaabay ee magac looga dhigay waxa kutusiya ayaa la ydhahdaa he xagga luqada xagga istilaaxana waxaa la dhahdaa kelimatun dallat calaa macnan fii nafsihaa walam takhtarin bizamaanin wadca waa kelmad kelmaddani waxay kutusisay macnay kutusisay macnaha waxay kaa tusisay wax kalo may baahane nafteeday kaa tusisay zamanadii saddexda ahaa mid kamidana lamay xidhiidhsan saxiix wala lah waa basiid bay la tahay sooma marka kaasaa la odhanaya waa ismi tusaale zayd zayd iminka waxaa loo dejiyey inuu kutusiyo dee daatadaa zayd ah sooma zayd marka aad tidhaahdid waa kelmed maxay ku tusisay macnay ku tusiso waa maxay de waa daatadan lagu magacaabay sooma ma wakti bay la xidhiidhay me wakti lama xidhiidhsanta wati lagagama sheeg wati tege iyo wati la joogiy wati soo socda midna lama xidhiidsan kaasaa la ydhahdaa culimo ismi imisu uqaybsamaa aqsaamtiisu waa muhiim inaad xitaa weliba xifdidaan saddex buu uqaybsamaa aqsaamyo kale u leeyahy laakin saddex buu uqaybsamaa saddexdaasi waa maxay ismun dhaahirun wasmun mudmarun wasmun mubhamun waa saddexda waa aad bu ufududyihin mid ismi dhaahira ah la ydhaahdaayo ismiga dhaahirkaa fara badane waa maa dalla calaa musamaahu bilaa qariina ciddii lagu magacaabay waxa kutusiya ayaa la dhahdaa bilaa qariino kugu tusinaya wax qariino oo ladhitaanoo loo baahanaya ma jiro ka maxaa la dhahdaa ismi daahira la waa siday asmaadu u badan midna waa ismi mudmara ismiga mudmarkaana waxaa la dhahdaa maa dalla calaa musamaahu biqaydi takalumi aw ilkhitaabi aw ilghayba waa waxa musamihii lagu magacaabay kutusiya laakin isaga qariina la socota iyo qayd ama waa mutakalim waa sida anta iyo ana iyo naxn oo kale waa mutakalim ama waa mukhaadab sida anta iyo kuwii kasii dambeeyey ama waa kaayib sida huwe iyo kuwii kasii dambeeyey damairti kale kasii dambeysay saddexdaa mid kamida wey midna mubham baa la dhahayo labaa ku wada jira waa ismigii mawsuuliyo ismu ishaarihi waxaa la dhaha maa dalla calaa musamaahu biqayd lishaarati ilayhi aw isilati baa la dhahda markaa saddexdaasaa loo qaybinaya saddexdaas waa maxay ismun dhaahiru wasmun mudmarun wasmun mubhamun mid kastana tacriifkiisa waan yar dul joogsanay wa ficlunka kalena waa ficil ficilka xagga luqada waxaa lagu ihahda alxadau baa lagu dhada waa dhacdo waa xada isilaaxana waxaa la idhahdaa kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha wاqtaranat baxadi اlazminati alaaثati wadca waa kelmad ku tusisay macno waxayna kaa tusisay maxay nafteeda zamanadii saddexdaa mid kamidana la xidhiidsatay oo tusaalehaan haddaynu daraba nidhaahno de waa faltegey haddaynu nidhaahno yadribu waa shay joogo oo waa mudaaric haddaynu nidhaahno idrib de waa amar oo mustaqbal sooma markaa waxa weeyaan ficilkiina waxaa la odhanaya waa kelmadaasi nafteeda macna kaa tusisay saddexdii wakti mid kamidana la xidhiidsatay kaasaa la dhahdaa mudaaric aqsaamtiisu waa saddex waa saddexda aynu sheegnay waa maadi iyo mudaaric iyo amar tacaariiftooda insha alla baab gaar aynugu tegi doonaa lakin aqsaamtiisa saa uhayso waa saddexda wa xarfunka kalena waa xaraf xarafka luqaan waxaa lagu yidhahdaa isagana aaraf baa la ydhada araf istilaax ahaana waxaa la idhahdaa kalimatun dallat calaa macnan fi gayriha baa la dhahda isaga waa kelmad waxay ku tusinaysaa macno macnahan daatadeeda kaama tusinaysa shay kale marka loo geeyay kutusinaysaa macnihii kelideeda iyadu kuma tusin karto macnahan laakiin maxay kugu tusinaysaa marka shay kale lagu daro ayay macnihii iyadu kutusinaysaa kaasaa la idhahdaa xaraf aqsaamtiisu isagana waa saddex aqsaamtan inaga hadhi mayso insha alla waa la xifdiyo aqsaamtiisu waa saddex waa maxay mukhtasun bilismi waa sida xurufu jerkii oo kale bilficli waa sida jawaasimtii oo kale mushtarakun bayna alismi walficli mid ismi buu gaar ku yahay waa xurufu jarku dee ismigu buu gaar ku yahay midna ficil buu gaar ku yahay waa sida jawaasimta insha allah inoo iman doonta midna way wada leeyihiinoo xuruuf ay wada leeyihiinna way jirtaa sida hal oo kale asmaadana way gashaa afcaashana way gashaa asmaada iyadoo gashay fa hal antum shaakiruun afcaashi iyadoo gashay hal ataa cala linsaan markaa aqsaamtii xarafkuna waxay noqotay saddexdaasay noqotay culumay jaaa limacnan wuxuu ku tilmaamayaa xarafka laba loo qaybiya xuruufta oo xurufi waa xuruufulmabaani baa la dhahdaa xuruufna waa xuruufulmacaani markaa xuruufta la doonaya waa xuruufulmacaani xuruufulmabaanida ma aha alif baa taata waa xuruufulmabaani xuruuftan iminka noo soo socota sida xuruufujarko kaliyana waa maxay waa xuruufulmacaani markaa xarafka naxwuhu uu ka hadlaa waa xuruufulmabaani alif baa taatada iyo waxaa laga hadnaa dee faniga tajwiidka qiraata xaggaasa laga hadla iyaga ka gudub tarkiibka eegta wa aqsaamuhu ay wa ajzaau lkalaami kalaamka qaybihiisu halaaatun saddex weeyi ismun ismi weeyi wa ficlun ficil weeyi wa xarfun xaraf weeyi xarafka oo jaaa yimid huwa xarafku limacnan macno darteed u yimid laamka waa tacliil macno darteed u yimid waaya ka gudba halkaa waxaynu ku haynaa laba masalo labada masalo waa maxay tacriifu lkalaam iyo aqsaam lkalaam masaladii saddexaad waa tan oo ah dikru calaamaati aqsaami lkalaam aqsaamtaa saddexdee kalaamka aynu u sheegnay maxaa lagu kala garanaya wuxuu yidhi sheekhu isagoo taa ka hadlaya falismu ismigii yucrafu waxaa lagu garan ay huwa ismiga bilkhafdi khafdo ayaa lagu garanaya ismiga waxaa astaan u ah oo lagaga garanayaa ficil iyo xaraf khafdaa lagu garan markaa khafdada waxaa la dhahdaa altadalul walkhuduc ba xagga luqada lagu in sdhul dhigo istilaaxana waxa la dhaha cibaaratu can alkasrati wamaa naaba canha insha allah wayna iman doonta waa kasro iyo kasrada waxaa naaib ka noqda oo baabka waynagu tegi doonaa insha allah marka khafdaa lagu gartaa shaygani haddii uu hoos dhigan yahay malaa taasaad fahmi kartaane waxaa la odhanaya waa ismi tusaale bismi illaahi araxmaani araxiim iska daayo ismi sawma hoos dhigno ismigaa laftiisa ismiyaad odhanaysaa ma daliil hoos dhigana u daliilade allahi lafteedaa ismiga maxaa u daliila hoos dhiga araxmaani lafteedaa ismiga maxaa u daliila hoos dhiga alraxiimi lafteedaa ismiga maxaa u daliila hoos dhiga markaa khaf baa lagu garanaya ismigii oo lagaga garanaya ficilkii iyo xarafkii wa tanwiin iyo tanwiin baa lagu garan tanwiin ah. tanwiintuna eh, waxay odhan jireen culimmadu waa ataswiit waa sawdayn oo waxa laga keenay nawana daa'iru baa sawdeeyey oo ciyey istilaaxa haddaynu eegno waxaa la idhahdaa waa nun reeban ismiga aakhirkiisay haleeshaa xagga dhawaqayna ka haleeshaa laakiin xagga qoraalka ma joogto waa nuunu saakinaة zaaidaة tadfacu akhir اsmi lafda watufaariquhu khaطa waa nuun reeban ismiga aakhirkiisa ayay gashaa marka lagu hadlayo ee lagu dhawaaqayo qoraalkana ma joogto taasaa nuun la dhahda marka eeg haddaynu af soomaaliyaan soo dhaweyno ismiga xarafka ugu dambeeya laba xarako oo isku mida marka la saaro nuunta lagu dhawaaqaa tanwiin la ydhaahda hadda ma fahamteen maxaan idin idhi ismiga xarafka ugu dambeeya laba xarako oo isku mida marka la saaro nuunka lagu dhawaaqa tanwiin la dhahda idan waxa khalada in la idhaahdo waa laba hoos dhig iyo laba godaalka iyo laba kordhig waa tanwin waa khalad maaha waa nuunkaa lagu dhawaaqayo laftiisaa tanwiina xarafka ismiga ugu dambeeya laba xarako oo isku mida marka la saaro nuunka lagu dhawaaqa la idhaahdaa tanwiin tusaale zayd iminka akhirkiisa maxaa saaran sukun zaydu akhirkiisa maxaa saaran dam nuun mad zaydun laba xarako isku midaan akhirkii saare sooma nuunka aan ku dhawaaqay baa tanwiina markaa laba godaalka tanwiin maade nuunka aan ku dhawaaqayo laftiisa ayaa ah tanwiin zaid zaidi zaydin nuun baan hadda ku dhawaaqay ma kaasaa ah tanwiin fatxadiina lamid markaa tanwiintiina waa taha rajulun iminka waxaa la odhanaya waa waxaa la odhanaya waa ismi ma daliil ya liwujuudi tanwiini fi aakhirihi sooma tanwiin baa laga hela xaggiisa dambe ka gudba wadukuuli ali walaami alif iyo laamoo gashaa lagu garanaya haddii kelmadan ay gasho al waa inta sheekhu inu saa ka cabira ficnaan lahayd musanifku inuu al ka cabiro ayaa ficnaan lahay waayo qaacida tidhaahda ana alkalimata ida kanat calaa xarfayni aw akara an yucabara canha bimusamaha aw calaa xarfin waaxidi an yucabara canha bismiha kelmadu haddii ay ka kooban tahay laba kelmadood iyo wax ka fara badan musamaheegaa laga cabira haddii ay mid keliya xaraf keliya ay ka kooban tahayna magaceegaa laga cabira marka imika way ka badan tahay laba soo ma inuu musamaha cabiro al idhaabe ahayd markaa waxaa ficnaan lahayd sheekhu inuu al ka cabiro e iminka saa iskaga hayso alif iyo laami haddii ay gasho shaygan maxay daliil u tahay ya inay kelmadani tahay ismi de soo ma tusaale alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu iminka ma ficil ba mise waa xaraf mise waa ismi waa ismi ma daliil dee al baa gashay waka waaba intaa aad buu fuduya soo ma aragtin waaba intaa ka gudba aqsaam bay leeda aqsaamteeda kutubta daban ku gaari doonaa insha allah wa xuruufilkhafdi xuruufta xuruufulkhafdaha la dhahda lagu garan xuruufta wax hoos dhiga xuruufkhafdaha la dhahdo wa xuruufilkhafdi hoos dhiga xuruuftiisa ayaa lagu garan wahiya xuruufta wax hoos dhigtaa min min weeyi mini shaygan haddii ay gasho kelmadan haddii ay mini ku jirto waxayna tusinaysaa he inay tahay ismi markaa macaani bay leeyihin xuruuftani insha alla macaanidooda kutubta damaan ku gaari doonaa minta macaanideeda waxaa kamid a ah alibtidaau bilow meesha hadalka laga bilaabayo min baa lagu bilaaba tusaale waxaad leedahay arajtu min almasjidi markaad masaajidka ka baxaysid haddaad af carabi ku aadashado tiraadi bal af carabi cabir kharajtu markaad keensatid ilaaha ku xigsiinina min baad ku xigsiinaysaa kharajtu min almasjidi gurigaagii baad tegaysaa maxaad odhanaysaa ila lbeyt markaa ilaaduna waxay faa'idaysaa intaha waa meesha hadalku ku dhammaado wahiya xuruufta wax hoos dhigtaa min min weeyi ibtiday faa'idaysaa wa ilaa ilaa weeyi intihay faa'idaysaa wa can can weeyi mujaawasay faa'idaysaa wa calaa calaa weeyi isticlay faa'idaysaa wa fi fi weeyi daraf bay faa'idaysaa warub rub weyi taqliil bay faaideysaa iyo takhiir walbau ba weyi ilsaaq baa macaanideeda kamida walkaafu kaaf weyi tashbiih buu faa'ideeya wallaamu laam weyi macaanideeda milki baa kamid milki bay faaideysaa wa xuruufulqasami weeyi dhaarta xuruufteedii weyi wa xuruufulqasami so idinma gedayo idin hoos dhig miya waaya anigu ii godaya wa xuruufulqasami wa xuruufulqasami weeyi haddaynu godno waxaynu ku cadfaynaa culimay mintaynu ku cadfaynaa khabarkaasaan ku cadfaynaa wahiya xuruufta wax hoos dhigtaa min weeyi wa xuruufulqasami weeyi baynu odhanayna haddaynu hoos dhignana sida kutubta qaarkood ay qorayaan oo aynu nidhaahno wa xuruufilqasami waxaynu ku cadfaynaa khaftadii fal ismi ismigi yucrafu waxaa lagu garan bilkhafdi baa lagu garan wa xuruufilqasami baa lagu garan bay noqonaysaa haddaynu hoos dhigno khaftadii hore ayaa lagu cadfaya haddaynu godnana mintaynu ku cadfina oo khabarade waayahay wa xuruufulqasami weeyi xuruuftii dhaarta marka iyaga gaar wuxuu ugu sheegay muqsamu bihiga lagu dhaaranayo iyagu galaan ha wahiya iyadu alwaabu wo weeyi wallaahi baad odhanaysa qur-aanka inta wow gale hoosgena somaad aragtaan wlfajri wtiini wduxaa wshamsi wleyli soma aragti waa wada qasam weeyaan iska ilaaliya walbaa ba weeyi b bilaahi wtau ta weeye tallahi laakidana asnaamakum oo kale markaa jiritaanka waxay jirayaan qaar shuruud bay leeyihiin waxbaa loo shardiyaa insha allah waxaan ku baxsin doonaa ku gaari doonaa kutub todobaan insha allahu tacala ku gaari doonaa han khulaasayno calaamadan sheekhu uu u sheegay ismiga afar calaamadood buu u sheegay afarta calaamadood uu u sheegay mid waxaa la idhahdaa khafdo midna waxaa la idhahdaa tanwiin midna waxaa la idhahdaa al midna waxaa la idhahdaa xuruufulkhafdi soo ma xuruufukhafdahana muxuu ka tilmaamay imisu ka sheegay koob iyo toban ba misa afariy tobanba ya ma afariyo tobanba ma tiris sheekh labiyo tobanba labiyo toban bu ka tilmaamay marka calaamadaha ismiga culimada qaarkood konton bay gaadhsiiyaan culimada qaarkoodna soddon bay gaadhsiiyaan culimada qaarkoodna waxa xasriba male lamaba koobi karo marka innaga afar bu inooga sheege afartan culime labaanu qaybinana calaamatani awaliyatani wa calaamatani aakhiriyatani laba calaamadood awalkay ka galaan ismiga xagga dambe ha ka eegin weliga iyo allahaba laba calaamadoodna xagga dambey ka galaan waa inay saa kala caddaadaan laba calaamadood waxaa la dhaha calaamatani awaliyataniyo waa xuruufu khafdaha iyo al al ismiga xaggee ka gashaa xagga dambe isku odhanin xagga horey ka gashaa xuruufu khafduhu xaggee ka galaan de xagga horey ka galaan labada calaamadood maxaa la dhaha calaamatani awaliyatani waa laba calaamadood xagga hore ismiga ka galaan laba calaamadoodna waxa la calaamataani aakhiriyataani waa laba calaamadood iyagu agga damban bay ka galaan agga hore ka eegin tanwiintu ismiga xaggee ka gashaa agga hore dad eegtid adaa daali soo ma xagga dambey ka gashaa aye khafda hoos dhiguna xagguu ka galaa xagga dambuu ka galaa markaa calaamadii labadaas aynoo qaybina calaamataani awaliyataani wa calaamataani aakhiriyataani wlficlu ficilka yucrafu waa la garan ay huwa ficilka biqad qad baa lagu garan wa siini siin ayaa lagu garan wa sawfa sawfa ayaa lagu garan wa taai taniiti dhadigaynta tadeeda ayaa lagu garan tadii asaakinati reebanayd wuxuu doonaya haddana ficilki inuu inoo tilmaamo ficilka waxaynu u sheegnay istilaaxiisa waynu sheegnay aqsaamtiisana waynu sheegnay calaamadiisiibuu doonaya inuu inoo raaciyo sooma aragtan labun bay naga maqan marka xukunkiisi iyo ishtiqaaqiisibay naga maqan labadaana kutubta daban ku sheegi doonaa insha allah maadaama tacriifkiisii fahantay aqsaamtiisiina aad fahamtay calaamadiisiina laguu sheegay shan baaba lagaga hadlaayo labaaba kuu dhiman labadana ka dambe inugu tegay insha allah ficilka maxaa lagaga garanayaa ismigii iyo xarafkii calaamadiisa waxa wey iyagana ilaa dhowr iyo toban calaame ushegan ilaa afar iyo toban calaamadoode sheekhu afar calaamo u sheegay mid waxaa la idhahdaa qad baa la dhahdaa haddii aad aragtid iyadoo qad ay gashay shaygan waxaad xukumaysaa inuu yahay ficil tusaale qad aflaxa almu'minuun imika aflaxa ma ficilba mise waa ismi mise waa xaraf waa ficil ma daliil dee qad baa gashay soo maa markaa qadari maxayna tusinaysaa shaygan ay gashay inuu yahay ficil inuu yahay bayna tusinaysaa macaani bay leedahay macaanideeda labaan ka sheegaynaa inta dambana kuto dambaan udhigan doonaa insha allah macaanideeda waxaa kamid a ah taxqiiq inay shaygan shaygan ay gashay ficilkan ay gashay inay ka faa'ideyso taxqiiq tusaale qad aflaxa almu'minuun dhab ahaan waxa liibaanay muminiintii taxqiiq bay tusinaysaa iyo inay ina tusiso taqriib qad qaamat salaatu eh? salaadii ayaa dhawaatay bimacnaa ay qarba qiyaamuha in la kaco salaadii waxa weeyaan kicitaankeygii baa dhawaaday markaa labada macno ayaan ku gaabsananahay labada macnaba maadagay gaar ku yihi saxiix walala mudaarica kuwiisa dib baan u dhigan doonaayo taqliil iyo takiir bay faa'ideeyaan insha alla dib baan dhigan doonaa mararka qaarkood xitaa mudaarica waxay ka fa'idaysaa taxqiiq qad yaclamu allaahu lmucawiqiin dhab ahaan ilaahay wuu og yahay waa taxqiiq bay markaana ka faa'idaysay marka adu khulaasat lqowl qad haddii aad aragtid oo kelmad gashay waxaad xukumaysaa shaygaa ay gashay inuu yahay ficil macaanideediina labaan kaaga tilmaamay laba maaldig uu leeyahay oo waa maxay waa taxqiiq iyo taqriib ad qaamat salaad sabkiba galo way dhalaalisay xuruuftii wax dhalaalinaysayna kuma jirto xagga dambaad ku gaari doontaa insha alla ilaa qaruba qiyaamaha unbaa iska tira maxaa dhalaaliye xuruuftii wax dhalaalinaysay kumama jirte insha alla waan gaari doonaa culimo ad aflaxa kolkaa qad maxaa la oranya marka la icraabayo de waa xarfu taxqiiq mabniyun calaa sukun la maxala lahu min alicraab aflaxana waa ficil maadi waa intaa wasiini siin baa lagu garan siintuna tanfiis baa la dhahdaa macnaheega tanfiis tanfiisna waa maxay waa taakhiiru lficli fi zamani mustaqbal ficilka waktigiisa in dib loogu dhigo waktiga mustaqbalka ee soo socda tusaale sayaqulu sufahaa sayaquumu zaydun zayd baa kici doona waktiga mustaqbalka ee soo socdu kacaya markaa eeg yaquumudani inay ficil tahay maxayna tusinaya siintan gashayna tusinaysa imika sayaqulu sufahaau aayadda qur'aanka markaad maraysid waa ismiga iska odhan waa xarafnaha odhan maxaad odhanaysaa waa ficil baad odhanaysaa ma daliil dee siin baa gashashaas waka intaasay taasina waa taa halkaa ku dhaafa iyadana wa sawfa ta kalena sawfa sawfaduna iyaduna waxay tusisaa taswiif iyadu waxay tusisaa waa iyaduna waxay tusinaysaa fi e, zaman baciid waa zaman mustaqbalo oo iyadu baciida de ta zaman mustaqbalo oo qariiba intaasi ku kala duwan yahay saufa yaquumu wuu kici doonaa e saufa yaquumu wuu kici doonaa markaa yaquum waa ficil ma daliil ya gashay markaa eeg hadii aad aragtid kelmad qad ama sawfa ama sini ay ku jirto maxaad odhanaysaa ya de waa ficil baad ohanaysa waa ficil baad ohanaysa wa taai taniii asaakinati taa taniika laba wuxuu ku yidhi tanii iyo saakin usheegay tanii waa maxay musnadu ileyhiga loo tirinayo ayaa dhadiga oo faacilkii amana ay faacilkiyade oo tusaale markaad imika leedahay jaat caaishatu ama qaalat caaishatu dee tadani maxaa la odhanaya waa taau tanii baa la odhanaya maxay tusisay musnaduleyga ficilka loo soo tayrinayo oo faacil ihi inuu dhadig yahay bayna tusinaysa saakinadana waa maxay asal ahaan waa inay u reeban tahay laakin iltiqaau saakiniin oo kale haddii u dhaco de waa la xarakeyn karaa qaalat ilacraabu aamana sooma de qaalat iyo alacraabu waa la kasriyey asalkeeguna muxuu ahaa in la reebahay sooma iltiqaa saakinayn baa dhaco laguma dhawaaqi karo qaalat ilacraabi baa la odhanaya laakiin asaala ahaan waa inay saakina u tahay waaya haddaa su-aal laydin weydiiye culimi oo la idhahdo tautaniif asaakina waxay tusinaysaa faacilku inuu dhadig yahay ee kuma tusinayso ficilku inuu dhadig yahay ma faacilka lala xidhiidiyo maxaa ficilka loola xidhiidhiy waa su-aal la weydiin kara sooma in badan waan ka jawnay de waan swada garananay yaa isku dayi kara ya tautaniif waxayna tusinaysaa dhadig soo ma waxaan dhadigii ma ficilka mise wa faacilka ya waaba faacilka dhaade faacilka dhadiga soo ma dee faacilka dhadigaa maa la geliya maxaa ficilka lagala doonay hay ya haye inha sax ha ka biqinoode faacilku hadduu calaamadda in laga qaawiyo aa maaahi ama tanis caadi xaqiiqan ifilu yahay faacil in ficilkiina la siiyo ficilkii aari geliyo kadib siuu kuu tuso waxaan ficilka sameeyey waay waa dhadhaweyseen baarak allahu fiikum waa saa weeyaan waxa weeyaan way iska kooban tahay ba iminkuma inii sheegaya taawtaniidkani waa ficilka calaamadiisii de ficilkan calaamaddii lagu gerinayo maynaan taadani maxayna tusinaysaa shaygani inuu ficil yahayna tusinaysaa soo ma de de waxba lala xidhiidiyo shaygay shaygay kutusinaysaa lala xidhiidhiye mid kale aad uga gudbi kartaayo liana alficla walfaacila ka shayin waaxid ficilkiiyo faacilku e shay keliya ka dhigi ma kala maarmi karaan may kala maarmi karaan ficilkiyo faacilku ma kala maarmayaan waa yahay marka haddaynu khulaasayno tanna ficilkii wuxuu u sheegay afar calaamadood buu u sheegay mid qad baa la dhahdaa midna siin baa la dhahdaa midna sawfa la dhaa midna tawtani asakina la dhaa afartaa calaamadood buu usheegay afartaa calaamadood dhegaha soo jeediya insha allah laba goor baan qaybinana mar waxaynu ka eegaynaa waxa ay gelayaan waxay gelayaan baynu eegaynaa marna waxaynu ka eegaynaa booskooga iyo mawdica ay ka gelayaan baynu ka waad fahamtay laba goor baan qaybinanaa baynu idhi sooma labada gooraan qaybinanaa ma adkee mar waxaynu eegaynaa waxa ay galeen waxa ay galeen ama waa ficil muaaric he ama waa ficil maadi de sooma markaa haddaynu eegno waxaa loo qaybinaya saddex calaamada halkan inoogu qoran waxay galeen markaynu eegno saddex baa loo qaybinaya maa huwa mukhtasun bilmaadi wax maadi gaar ku ah maxaa maadiga gaar ku ah taa tanii asaakina ah maadi un bay gashaade iyo wax mudaarica gaar ku ah maxaa mudaarica gaar ku ah siniyo iyo sof mudaaricay gaar ku yihiin iyo wax ay wada leeyihiin mudaarica iyo maadigu waa maxay waa qad xaggeed ka qaybisay adda waa inaad fahmi kartid marka markaad qaybisay le waxbaad qaybisay xaggeed ka eegtay waxay galeen baynu eegnayde waxa ay galeen markaynu eegno saddex baynu qaybinana wax maadi ku gaara waa taa tani asakina wax mudaaric ku gaara waa sin sawfa waxay wada leeyihiin waa qadi marna waxaynu eegaynaa halka ay gelayaan booska booskaynu eegaynaa labaynu qaybinana markaana calaamatun awaliyatun wa calaamatun aakhiriyatun calaamo xagga hore ka gelaysa iyo calaamo xagga dambe ka gelaysa waa inaad fahantaan xagga dambe ka gashaa waa taa tani taa tani ma agga hore ka gashaa ya ma agga dambay ka gashaa saddexna xagga horay ka gelayaano deqad xagga horay ka gashaa siintuna xagga horay ka gashaa tawtani asaakinana xagga horay ka gashaa waynu fahnima ka gudba walxarfu xarafkii maa shay weeyi maagaasoo laa yasluxu aanu suubanayn macahu maaga maciisa daliil ismi ismi tusiyihi ma suubado walaa daliil ficli ficil tusiyihina uma suubado muxuu ku yidhi soo baratay tacriifkiisa waxaa kaloo soo baratay aqsaamtiisa soo haye iminkana wuxuu kuu sheegayaa kiisii saddexaad oo ah calaamadiisii markaa calaamat lxarfi cadamiya calaamadda xarafku waa cadamiya ya waa cadamu qbulihi waa cadamu qabuulihi calaamaati اlsmi wاlficli waa aqbalid la-aanta aanu aqbalahayn calaamadii ismiga aynu usoo sheegnay iyo calaamadii ficilka aynu usoo sheegnay tusaale qad soo qabta qad waa xaraf calaamadii ismi ku day tanwiin geli ma aqbalayso xurufujarkii geli min geliyaba ma halkaa ka caddaaday inayna ismi ahayn sooma haye calaamadii waxaad geliseen ficilka dee qad baaba ka mida ah qad qad geli ya ma aqbalaysa sooma siin geliya ma aqbalaysa sooma maadaama calaamadii ficila aqbali weyday calaamadii xarafni ay aqbali ha cararin marka ugu horeysa horta wax u bandhigte calaamadii ismiga ku day calaamadii ficilkana ku day labadiiba ma aqbali weyday maxaa kuu caddaaday inay xaraftaa ku adarto waka marka calaamadiisu isaga waa maxay ya walxarfu maa laysat lahu calaama tarku calaamatin lahu calaama calaamada xarafku wax calaamo a ah male ka tegiddaa calaamadiisa laga tegay ee uu aqbali waayo calaamadii ismiga iyo calaamadii xaraf eh, calaamadii ficilka ayaa isaga calaamo u aba walxarfu maa laysat lahu calaama faqis calaa qawli takun callaama waxaan ugu tegi doonaa xariiri mulxat icraab waa yahay markaa calaamadiisu isaga waa cadamiya ibnu mali o kale wuxuu ku tusaaleeyaaba isagu jim iyo xa iyo kha buu ku tusaaleeya jim iyo xa iyo kha jimka maxaynu ku garanaynaa dee dhibicda hoose khadana maxaynu ku garanaynaa maxaa soo waka wuxuu yidhi sheekhu walxarfu xarafku maa shay weeyi maaga oo laa yasluxu aanu suubanayn macahu maaga maciisa daliil ismi ismi tusiyihi ismigu maxaa tusiya calaama soo ma calaamada ismigu uma suubanayso walaa daliilu lficli ficil tusiyihiino uma suubado oo calaamadii ficilkana aqbali maayo maadaama uu aqbali waayey waxaa la odhanayaa calaamat lxarfi cadamiyatun baa la odhanaya su-aal baa laydin weydiin karaa waxaa lagu odhan karaa sheekhow xarafku waa wujuudiyo wuu joogaa sooma calaamadiisiina waxaa tiri waa calaamo la-aan shay maqanoo meeshaba aan joogin wax jooga calaamad uma noqdo de waxaan kaga jawaabayna aan la-aanta shayga la waayayaa laba ah cadam la idhahdaa cadam mulaqa midna waxaa la dhahaa cadam muqayada marka cadamkan xarafka calaamada u noqonaya waa cadam muqayada oo waxaa laga qaydaya calaamadii ficilka iyo calaamadii ismigaa laga qaydaya ee cadam mutlaqa ma aha waan fahnay la tahay wlxarfu xarafkii ma ay ay ladii ka weeye laa yaslixu aanu suubanayn macahu maaga maciisa daliil ismi ismi calaamadi ayna suubanayn walaa daliil ficli ficil calaamadi iyo ayna suubanayn baabkii koowaad culima halkaasu inoogu dhamaaday hadii aynu khulaasayno dhagaa soo jeediya baabka koowaad wuxuu ka warramayaa baan idinku yidhi saddex masalo oo keliya saddexdaa masalo waa maxay tacriifulkalaam waa kalaamka qeexitaankiisa kalaamka qeexitaankiisa luqada inoomuu sheegina waxaynu idhi nudqun mufhimun istilaaxiisu inoo sheego waa majtamacat fiihi alquyuudu alarbacatu alaatiyatu fi lmatni an yakuuna lafdan wa an yakuuna murakaban wa an yakuuna mufiidan wa an yakuuna mawduucan masalada labaad uu ka warramay waa aqsaamu lkalaam isagaa sheego waa saddex ismun wa ficlun wa xarfun intaynuu qaybnina insha alla idinkaa soo akhrisan doono masalada saddexaad waa dikru calaamaati aqsaami lkalaam kalaamkani qaybaha uu yeeshay calaamadaha lagu kala garanayo ismigii wuxuu u sheegay afar calaamadood waynu qaybinay ficilkiina wuxuu u sheegay afar calaamadood waynu qaybino laba qaybood laba dhinac baynu ka qaybinay xarafkii calaamadiisana wuxuu ku yidhi waa cadamu qabuulihi calaamaati اlismi walficli waaba khulaasaysan yahay la tahay soo ma baabka gebigiisba wuxuu ka warramay intaa haddii aanad garanayn baabku wuxuu ka warramayo uu kaa baahaysa haddii laakiin aad garanaysid baabkani waxa uu ka warramayo dee wixii wuu kuu fududaanaya saddexdaa masale keliyuu ka warramayaaba tacriifu lkalaam aqsaamu lkalaam dikru calaamaati aqsaami lkalaam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk